bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yqul xaafiظ raximah اllahu tacaala wcan caaishaةa radi allahu canha ana اnabiya sal lay sl nebigu qadala wuu dhunkaday bacda nisaa'ihi dumarkiisa qaarkood ama qaar ka mid a ah. uma kadibna kharaja wuu baxay ila asalaati salaaduu u baxay walam yatawada mana uusan weysaysanin isagoo dhunkashadii dumarka aan ka weysaysanin ayuu salaadii u baxay oo tukaday akhrajahu waxaa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariyey wadacafahu waxaana daciifiyey albukhaariyu imaam lbukhaari kadalika xadiidka waxaa soo saaray abu daawuud tirmidi iyo ibn maaja daara quطni iyo bayhaqi aakhirkiisana waxaa ku sugan inuu curwa ku yidhi oo xadiidka caaisha ka warinaya curwa habaryar bay u ahayd caaisha walaasheed asmaa ayaa dhashay curwa marka xadiidka caaisha ka warinaya baa wuxuu yidhi markay saa iigu sheegtay xadiid ayaa waxaan ku idhi buu idhi man hiya ilaa anti iyay tahay haweenaydaas nebigu intuu dhunkaday haddana uu tukadoo salaadda u baxay isagoon waasaysanin adiga mooye ma mid kala baan idhi soo adiga un ma daxikat markaasay qososhay xadiidka waxaa daciifiyey alimaam bukhaari waxaa kaloo daciifiyey abu xaatim araazi tirmidi yaxya bni saciidin alqaطaan iyo keyrkoodba waxayna ku daciifiyeen xadiidku waxaa ku jira nin la yidhahda xabiib ibn abi haabit oo ka warinaya curwat bnu zubayr xabiib ibn abi haabitna waa mudlis waliba tadliiskiisu aad u badan yahy sidaas daraaddeed ba xadiidka waxay ku cileeyeen inqiaac bayna xabiib wa bayna curwa kamuusan maqal bay leeyihi unuqudhacaasaa ku jira saas daraaddeed bay muxadisiin badan u daciifiyeen qolo kale waxay yidhahdaan curwa curwat bnu zubayr maaha laakiin hadalkaasi waa laga saxsanya curwat bnu zubayr waa xadiidkuse curwe waxaan u jeedaa xabiib bin abi haabit xadiidka warintiisa uu ka warinayo curwa lamuusan keliyoobina waa lala wariyo waa lagu raacay hishaam iyo curwa cinda daara qutni ayaa mutaabic u ah sidaas daraaddeed cilada xabiib ibn abi haabit xadiidku waa ka baxsany waa ka fayoobaanaya oo waxaa raacay hishaam waxaa kaloo soo saaray xadiidka abu bakrin bazaar fii musnadihi can caطaa can caaisha waa ariiq kale wey manaa oo aan curwaba marayninba sidaas daraaddeed mutaabacaadka xadiidka uu leeyahay ayay ku xojiyeen culimada qaarkoodu ku saxiixiya sida ibnu turkumani oo kale fi ljawhar naqi oo saaran sunan tirmidiga waxaan dhihi lahaa sunan bayhaqi ayuu saaranya waxaa kaloo isagana saxiixiyey xadiidka alimaamu zaylaci fii nasbi raaya waxaa isaguna u iishay inuu saxiix yahay ibnu cabdilbar cabdilxaq alishbiili isagana wuxuu ka soo guuriyey ibnu cabdilbar tasxiixinta xadiidka can ilkuufiyiin kuufiyiinta ayaa sugay buu xadiidka waxaa kaloo saxiixiyey asheikh alalbani calayhim araxmat jamiican waxaad ka fiirinaysaan saxiix abi daawuud oo asalka ah kan mudawalkaabu sifaca sheikhu uga hadlay mujalad koowaad safxada saddex boqol iyo toddobiyo toban xadiidku marka waa saxiixun lishawaahidihi sanadkaa keliya haddii la fiiriyo mutaabacaadkii shawaahidda aan la fiirinin waa sidaa bukhaariya ay xukumeen oo xadiisku daciif buu noqonaya laakiin markii mutaabacaadkiisa iyo shawaahiddiisa la ururiyo xadiidku waa sugmaya waana sugan yahay macnaha xadiidku wuxuu faa'iideynayaa inuu nebigu sal alay waslam dumarkiisa qaarkood dhunkaday kadibna salaadda uu baxay isagoon weysaysanin waxaana deliishaday culimmada qaba dumarka taabashadooda inayna weysada jabinin ama shahwaha loo taabto ama gacanta haysaga dhacdo sidaana waxaa ku tegey reer kuufa imaamu thawri iyo macnaha waxa weeyaan culimo kaloo la socoto ayaa ku tegey muxaqiqiin fara badanna way ayideen saxaabadana rag ka mida ah laga wariyaa inay qabeen dumarka taabashadooda bikulli ah, yani waxa weyaan inaysan marnaba waysada jebinayn waxay ku xoojiyeen xadiidka caaisha fii saxiixi albukhaari ay tidhi nebiga sal lay slam hortiisa ayaan goglanaayoo jiifay kadibna nebigu sal lay waslam markuu soo sujuudayo lugta iga taabanayo waan ka laabayey markuu istaagana waan fidsanayey gurigana mugdi buu ahaayoo iftiin ma lahayn xadiidkaasay ku xoojiyeenoo waxay idhaahdeen yani waxa weeyaan walow xadiidku uusan kala sheegin gacanta waxaan dhihi laha lugta caaisha inay mara saarnayd iyo inay bannaanayd haddana taabashada nebigu uu lugteeda taabanayo isagoo salaad ku jira xadiidkuna bukhaariga uu ku yaallo ayaa xadiidkan xoojinaya macnaha uu ku tusayo waxaa kaloo xoojinaya baqaau lasli waxa la yidhaha baqaau lasli asalku waxa weeye ruuxu hadduu weysaysto asalka weysadiisii inay jirto wey asalkaasi waxa looga bixi karo loo dhihi karo weysadii way jabtay waa in daliil cadla helo wailaa nabqa cala alali qaacidatu aslina ama qaacidatu lbaqaa cala alaslina iyaduna way xoojinaysaa macnaha waxaa kaleetoo xoojinaya inayna dumarka taabashadooda gacantu ayna waxba jabinin axaadiis badanoo nabiga ka sugan sal alay wasalam oo sheegaysa inuu nebigu dumarkiisa la seexan jiray gogasha la seexan jiray hal marana la huwan jiray haddana weyseqab uu ku seexan jiray isla markaa haddana xadiis kale jirto nebigu sal lay slam uu leeyahay midkiin markuu seexanayo ha haweysiiso dabcan dumarkiina waa lala seexanaya haddii dumarka taabashadoodu marka ay weysada jebiso ruuxu isagoo weyse qaba ragna ah reerna leh reerkiisana la seexanaya isagoo weyse qaba maba seexan kara walaa adri sida ay uga baxeen shaaficiyadu yani eh, xadiidka isaga wailaa waxaa ka laazimaya in ragga badankoodba ragga dumar kale habeenkii weyse qablaan ay ku seexdaan hadi mushkila xadiistaasoo dhan waayani waxay xoojinaysaa inaysan dumarka taabashadooda gacantu ayna weysada jabinaynin waana sida xadiidku kutusay xadiidkani uu kutusayo xaadiista kalena ay u markhaati kacaysa ayib masaladu dhanka kale marka laga fiiriyo khilaaf badan baa ku jira miladuni saxaaba ilaa ymina hada baa lasku khilaafsanya laga soo bilaabo saxaabada ilaa hadda aimada afartuna way ku kala tageen qaar waxay yidhaahdeen hadduu u taabto lishahwa bay weysada jebinayaan hadday gacanta isaga dhacdo oo shahwalaan taabto maya shaaficiyada madhabka soomaalidu ay macnaha taqaanay ama ay ku hahaysatay kutubteeda la akhrin jiray ayagu waxay qabaan haweeney kasta oo guurkeedu uusan xaaraam ka ahayn taabashadeedu weysada waa jebinaysa taabasadeedu isada way jabinaysaa shahwo u taabo shahwo la-aan u taabo haddayba gacantu kaaga dhacdo ama jidhkiinu isgaadhaan waysadii way jabtay waa madhabka shaaficiyada caanka ah waxay deliishadaanoo ugu xoog badan adiladay deliishadana aayadda qur-aanka aayaddii aw jaa axadu minkum min alghaa'iqi aw laamastum الnisa falam tajiduu maaan fatayamamuu saciida ayiba aw laamastumtaa baa waxay yidhaahdeen waa lamsulyad waa taabashada gacanta dheh aayadda tafsiirkeeda ma gal maa laga wadaa mise taabashada gacantaa laga wadaa saxaabadii nebigaa isku khilaafay salawatu rabbi waslamu caleyh qaarna waxay yidhahdeen waa taabashada gacanta qaarna waxay yidhahdeen ma ahee galmadaa laga wadaa cabdullahi bni mascuud iyo cabdullahi bni cabaas iyo cali bni abi aalib iyo saxabadu isku khilafsan yahin ayadda tafsiirkeeda ayib aayadda tafsiirkeeda markii laysku khilaafo waxaa lagu kala rajaxayoo loo noqdaa tafsiirka xadiidka nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh leanna qur-aanka nebigaa fasiray sooma nebiga axaadiidtiisii markaan u noqonnay waxaan helay inayna dumarkii taabashadooda weysada jebinayn saas daraaddeed baa sida raajixa ah waxay tahay aayadda lagama wado taabashada gacante galmadaa laga wada qur-aankuna aad buu ugu isticmaalaa oo qur-aanka luqad wuxuu ku hadlaa xeshood badani ku jiro taabashada galmadaa loo isticmaalaa meel kaluu qur-aanku isticmaalay ayb taasi waa mid waxaa weliba sii xoojinayay leeyihi aayaddu waxay ka hadlaysay aw jaa axadu minkum min alghaa'id waxay ka hadlaysay tayamumku waxyaalaha loo tayamumo waxyaalaha loo tayamumo marka waa laba xadadka weynna waa loo tayamumaa ee qabayska waajibiya xadadka yar ee weysada waajibiyana waa loo tayamumaa aayadda aw laamastum haddaan taabashada gacanta ka dhigno hal mid unbay faa'iidaynaysaa oo xadadka yar ah haddaanse aw laamastum galmada ka dhigno waxaa inoo soo baxaya aw jaa axadu minkum min alghaa'id waa xadadkii yaraa aw laamastum nisaa'ana waa xadadkii weynaaye qabayska waajibinaya labaduba marka in laga tayamumi karo bay aayaddu faa'iidayso fatayamamuu ah bedelkii marka labadoodaba xadadka yar lagu xambaari lahaa aayaddu waxay kaga qiimo badan tahay macnaheeduna kaga waasacsan yahay in la yidhaahdo aw laamastum nawaaxadat alakbar aw jaa axadu minkum min alghaa'itina waaxadat lasqar saas man waa siyaaq culimada qaarkood macnaa waxa weyaay yani waxaan u jeeda ay culimada qaarkood muujinayaan ayib adiga aayaddaasi istidlaal daliil uma noqonayso xadadgilyaaladeedii baa laisku khilafsanya waxaa kaloo daliishadeen axaadiis aan hal xaba ka fayoobayn axaadiista ay daliishadeen oo u daliishadeen inay taabashada dumarku weysada jabinayso hal xadiisan fayow kuma jiro kulli wada daciif cumdaha iyo shaygay cuskadeen waa xadiidka waa aayaddaas way aayadda tafsiirkeedana hadalkaa badan baa ku jira oo meel la islama saarin macna warka murtadiisu soo ururiya gebagabadiisu waxa weeye sawaabka xagga daliilka marka la fiiriyo dumarka taabashadooda gacanta inaysan weysada jabinin saasaa daliilahan xoog badan wacan caaishata ana nabiya nebigu sal lay slam qabala wuu dhunkaday bacda nisaa'ihi dumarkiisa qaarkood uma kharaja kadibna wuu baxay ila asalaati salaaduu u baxay walam yatawada' mana uusan weysaysanin akhrajahu waxaa wariyey axmedu axmed wadacafahu waxaana daciifiyey xadiidka albukhaariyu bukhaari baa daciifiyey ciladu ku daciifiyey waan sheegnay sanad ahaan sanadkiisa waa daciif laakiin limutaabacaatihi wa shawaahidihi waa xadiidku saxiix ku noqonay sidaa culimada aan ka soo guurinay ba ay sheegeen وعn abi hurayraa radi alahu canه qaala wuxuu hi qaala rasuulu lahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi idaa wajada idaa goortay wajada uu helo axadukum midkiin fii baطnihi calooshiisa dhexeeda shay-an wuxuun uu ka helo wuxuun wajadada waxaa laga wada hadda uu ka dareemo wa xoogaa dhaqdhaqaaquu caloosha ka dareemay oo fa ashkala uu ishkaal geliyo calayhi korkiisa shaki uu geliyo akharaja maka bax ka soo baxay minhu xaggiisa shay-un ma shay baa ka soo baxay am amase laa miy maya bushi baa ku dhashay oo su-aal baa ku timido wax maa kaa soo baxay caloosha mise waxba kaama soo bixi waxna waa dareemay falaa yakhrujanna yuusan bixin min almasjidi masaajidka yuusan ka bixin xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan sawt iyo dhawaq aw amase yejida ilaa uu ka helo riixan ur ama urkii uu dareemo ama dhawaaqiiba uu maqlo akhraja waxaa wariye xadiidka muslimun muslim baa wariye midkiin hadduu caloosha ka dareemo shay un ka dareemo xoogaa caloosha dhaqdhaqaaq buu ka dareemay inay wax soo baxayaan fa ashkala calayhi markaasaa waxaa ishkaal geliyey oo su-aal ku abuuray iyo bushi ama shaki ku abuuray shaki baa ku abuurmay shakiga ku abuurmay waa su-aashan iyo ishkaal ku abuurmayoo wuxuu yahay akhraja minhu shayun am la ishkaalku waa kaa waxbaa kaa soo baxay mise waxba kaama soo bixin markaasi masaajidka yuusan ka bixin maxaa laga wadaa masaajidka yuusan ka bixin hadduu masaajidka dhex joogo waay yuusan u bixin si uu u weysaysto saas man hadduusan masaajid jooginna waa la midoo weyseqaad yuusan aadin waay saas man weyseqaad yuusan aadin masaajidka yuusan ka bixinoo weyseqaad yuusan aadinoo yuusan u qaadanin weysadiisii inay jabtay ilaa uu sawt ka maqlo ama uu ur ka dareemo ayib waxaa laga wadaa neefta gadaal ka soo baxda neefta gadaal ka soo baxdaay yacni haddii aadan hubin aw oo yacni laba mid ama waa inay shanqadho oo shanqadheedii aada maqasho waad hubtaa markaa ama ma ahe waa inaad urkeeda dareento markaana waad hubtaa labadaasiyo si aan ahayn oo lagu hubsan karo ma jira miya waa jira sooma macnaha xadiidka lagama wado labadaaba haddaad dareemi weydo wixiina aad hubtay inuu kaa soo baxay xaweysaysani lagama wado ee un xaqiiji baa laga wada muhimaddu waa xaqiiji oo shaki ha raacin saasay macnaha yaani marar fara badan baad shanqarhna ay leedahay urna ay leedahay laakiin meeshaad joogto aad ayn urkiina aadan dareemayn marna laga yaaba sawtkiina maqli meel buuq badan haddaad joogto sawtka maqli maysa sooma ayb meel dabayli dhacayso ama hawa ku socoto haddaad joogtana sidoo kale urkii dareemi mayse sooma muhimadda marka waxaa laga wadaa ilaa aad ka hubsato saas man waa mubaalaa ku jirto yani laba dariiqoo lagu hubsado buu nabigu sheegay sal l waxaa la mida ah, haddii uruq kale ruux uu ku hubsado saas man waxaa xoojinaya xadiidka xadiidka cabdulahi bni cabaas wuxuu nabigu sal lay waslam ina shayaana yaأtii axadakum shayaanku midkiin buu u imaanaya fayanfaku fii maqcadatihi markaasuu shaytaanku wuxuu afuufaya meesha uu ku fadhiyo fadhigaaga iyo meesha yani mxuu ahaa baryahaaga salkaagu hayo halkaasuu afuufaya fayukhayalu ilayhi anahu axdaa markaasaa ruuxii shaki waxaa gelinayo loo sawiraya inay wax ka soo baxeen neefi ka soo baxda walam yuxdit waxbana kama soo bixin hayaan neeftii iyo afuufkii falaa yansarifanna xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa munabi sal lay slm yuusan salaada ka bixin weysadii inay ka jabtayna ictiqaadinin ilaa uu ama sawt ka maqlo ama uu ur ka helo xadiikaasi wuxuu inoo sheegay marka sababta waxa aad dareemaysaay eedan hubini marar badani wuxuu noqon karaa talaacubu shayaan shaydaan dabadaada ku ciyaarahaya buu marar badan iska noqon karaa marka haddaad iska dabagasho ood tidhaahdo uun mar walba waxbaa iga soo baxay oo waswaaskaasi aad raacdo shayطaanku waa ku fogeynaya waxaa la rabaa marka inaad aad macnaha wax wey aadan raacin warkiisa iyo sheekadiisa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo asal u yahay qaacidada loo yaqaano alyaqiinu laa yazuulu bاshak waa qaacida min ummahaati alqawaacid ka mid a ah. shanta qaacidee waaweyn bay ka mid tahay yaqiin haddaad haysato yaqiintaasi ma zuusho shaki kuma zuusho yaqiin yaqiin bay ku zuushaa inaad weyse qabtay baad yaqiin haysay waxaad ka shakiday ma weysaysatay mise maada weysaysanin maxaad qabanaysaa ya inaad inaad weyse qabtay shakigan dambe ictibaar male wax ka soo qaad male leanna shaki taarica wey oo yaqiini ka horreysa waxaad hubtay inaadan weysaysanin waxaad ka shakiday ma weysaysatay mise maadan weysaysanin asalku waa inaadan weyse qabin waay shakigan dambe wax kasoo qaad male waxaad ka shakiday salaadii ma tukatay mise maadan tukanin asalku waa inaadan tukanin yaqiin waxaan haynay ah adigoon salaadii tukanin baan hubnay adiguna aad hubtay laakiin maxaad ka shakiday ma tukatay mise maada tukanin sooma maadan tukanin marka lanna yaqiintii hore yaqiinunbaa looga bixi karaayo shaki meesha soo galo yaqiini ka horraysa waxba laga soo qaadi maayo saas way macana sababta xadiidkani marka wuxuu ka mid yahay xadiidta asalka u ah masaladaa iyada ah iyada ah buu asal u yahay ayib maradii makaa nijaasowday mise kaama nijaasoobin baad ka shakiday asal maxaad ku ogeyd marada inay daahir tahay sooma shakigan wax ka soo qaad male dambe dib ka yimi wahaakada neefi ma kaa soo baxday mise kaama soo bixin markaagii hore maxaa hayd waad qabtay soo ma kaama soo bixin ku daa laanna yaqiin baa ka horreysa shaggan shaggan wax ka qaad male marka xadiidku aayadda xadiidku marka macnahaasu faaide labada xadiido macnahaasay faa'iideynayaan inaan waxba laga soo qaadaynin wuxuuna xidhayaa xadiidku baab iyo madkhal uu shaydaanku bini aadamka ka soo galo aad u waswaasiyo hadduu ruuxu shukuugta uu dabagalo oo uu sidaa wax ku dhisi waayo oo is yidhaahdo waxusa un oo is yidhaahdo uun shaki walba intaad qabato ku dhaqano marka yaqiin raadi shaydaanku siduu usii wado usii wado marka dambe shay xaqaa'iqda rasmiga ah buu marka dambe ka indhasaabaya markaasuu cibaadaadkii o dhan buu ka gelinaya waysadii buu ka shaki istijadiibuu ka shakigelin salaadiibuu ka gelin cibaadaadko dhan buu ka shakigelinaya marka dambena suu u wado u wado u wado wuxuu gaadhsiinayaa inuuba duufsado oo diinta dhanba ka tagsiiyo wixii baa ku adkaanaya m ah, marka waxa wey iriddaa xidh ah, dadka qaarba meel buu ka galaa meel buu ka galaa hadda ka hor baan umalan idiin sheegay yar aan kutubta wada raacan jirnayoo xerow isla xer isla ahayn buu ku dhacay markaasu wuxuu ka galay ahaarada wuxuu qaadanaya caagad biya ama kildi biya ama sushuu la galaya wuu soo istijoonaya markuu ka soo baxo banaanka musqusha uu marayo iyo wuxuu ku leeyahay waxaan kugu ba'ay adiga maradaaduna waa kaadidii maba aadan istijooninba ah. waxaanoo dhan waa kaadidii oo kugu firidhay markaasuu maryihii intuu iska bedelo maryihii tuuro maryo cusub qaadanaya haddana musqushaygu dib u galahaya in alle intii biyuhu gaadheen bu haddana soo dhaqahaya markuu soo baxo isagoon meel la gaadhin bu haddana kuleeyahay waa wixii waxa kugu yaal wuxuu ku leeyahay suu u joogo maryahaagu waa wada nijaas webiguu aadayaa subaxdii webiga siduu u galo ilaa duhurkiibuu ku jiraya isagii maryihiiba webigu gale waa cudura wey marka mar alla markuu ka soo bixi rabo maantao dhan buu ku dhex jiray markuu saa uga soo baxayo baa wuxuu ku leeyahay dhoobo iyo waxbaa kugu duulayo meelahan carruurta yarkaa ku kaadkaayado waxbaa kugu duulay ku noq haddana ah. dud buu haddana webiga u galahaya wahaakadaa ilaa noloshiisao dhan ay cidhiiri gashay waxaan xusuusnahay marmarka qaarkood salaadda markuu isu taago wuxuu bilaabaya inuu salaada galo salaadda marka la aqimo o la taago oo dadka salaadda galaan buu wuxuu bilaabaya usalli Ah, usali baa la dhihi jiray waagaas uslada iqrisan jirdha usalii buu le usalii usalii usalii usalii ma dhaafayo ah. usalii suu u leeyahay baa ragcadda koowaad lagu tukani ta labaad baa laga bixi salaadii oo dhan baa la dhammaynay usalii buu weli leeyahy adkaartii baa la dhamaysan usalii buu leeyahy masaajidkaa lagu kala tegay isagoo taagan oo usalli ku haya wax laiga sheekeeyey maaha aniga goobjooga markii lagu kala tago masaajidka buu aadaamaya marka ilaan aadaanka shaydaanka ka cararo soo ma sooma ah. markuu aadaamo shaydaanku iska eryahay iyuu haddana aqimaya markuu aqimo usalli buu u dhex fadhiyaa meeshaasaa lagu sugaaya usalli ma dhaafi karo suu u taagan yahay u taagan yahay u taagan yahay salaadii casarku dhaafta salaadda waktigeedu dhan baa baxaya duurkii baa baxaya marka yani waxa way rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu leeyahay axaadiista noocan oo kaleetaa daawaa ku jirta asagoo kuleh waxbaa kaa khaldan waxaad tidhahdaa waxba igama khaldana beenaalaad tahay saas daraaddeed nebigu sal ly slam wuxuu yihi midkiin markuu soo istijaysto meesha ku aadan xubinka ay wax ka soo baxeen iyo eryadiisa biyaha ku saydho sababtu waxay tahay hadhow markuu ku yidhaahdo war waxaan kaa qoyan waa kaadi soo baxday waxaad ku dhiimehe waa biyahan isku saydhay sooma yacni waxa weeyaan daawo wa haddaad israacraacdoo dabagasho dad badan baa ku ibtiloobay oo yacni halis u galay xataa inay diinta uga tagaan waa dhexe yar uu ka galay haweenayda iyo muxuu ahaa furideeda baa meeshan intaasoo goor igu soo noqday wuxuu leeyahay afar iyo labaatanka saac waxaa qalbigayga ku wareegahaya inaan leeyahay uun islaamtaydii waad furan tahay waad furan tahay waad furan tahay waxoogaa markaad joogaba haddana waad furan tahay baan ku hayaa u sheekhawsan yeel war waad jiran tahay baan ku hi waxba kaama furmahayaan nin jiran baa tahay ficlan ruux buu ka gala ruux dahaaraduu ka geli ruux salaaduu ka geli ruux meelbuu ka gelaya ibliisku marka sidaa weeyaanoo waxaa la doonayaa inaadan u dhag raaricinin asagoo kuleh waxbaa si ka ah waxbaa si iga adhe ku soco ilahayna kaasho subxana wa tacala saas way macnaha marka daawooyin baa ku jirto waxaa la rabaa inaan shukuukada noocaasoo kale loo aabayeelin saas way macnaha xadiidku jamaahiiru ahlicilmi say qabaan ruuxu ama salaada ha ku jiro ama salaada banaankeeda ha ahaado yuusan markaa salaadba ku jirin waa isku mid hadduu is yihahda waxbaa kaa soo baxay oo laakiin uusan hubin waxaa ka mid ah ama yani xagga dambe neef ka soo baxday ama xagga horiyo xubinka taranka wax ka soo baxay oo isle waxbaa ka soo baxoodan hubin waxba ha ku dhisin ka soco waysadaada ma jibin idaa wajada hadduu helo axadukum midkiin fii banihi calooshiisa dhexeeda shay-an wuxuun hadduu ka helo wuxuun dareena hadduu ka helo oo fa ashkala calayhi ay ishkaal geliso korkiisa oo shaki ku abuurto akhraja ma baxay minhu xaggiisa shay-un xun muu ka soo baxay amlaa misame falaa yakhrujanna yuusan bixin min almasjidi masaajidka yuusan ka bixin hadduusan masaajid ku jirinna waa la mide xataa yasmaca ilaa uu ka maqlo sawtan sawt aw amase yejida uu ka helo riixan ur uu ka helo maalikiyada ayaa tafaasiil badan gelisayo waxay kala qaadeen ruux hadduu masaajid ku dhex jiriyo hadduu bannaankiisa joogiyo tafaasiil badan bel oon daliil lahayn wacan alq bni caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi masastu waxaan taabtay dakarii xubinkayga tarankaan taabtay aw amase qaala wuxuu yidhi alrajulu ninku yamasu wuu taabani dakarahu xubinkiisa taranka fi salaati salaada dhexeeda acalayhi korkiisa ma yahay alwuduu'u weysaysi faqaala nabiyu wuxu uhi sal lay aslam laa maya inamaa huwa isagu dakarkii badcatun waa uun gabal oo minka adiga kaa mid ah waa gabal iyo qayb jidhkaaga ka mid ayib ahrajahu waxaa wariyey xadiidkaasi alhamsatu shantii baa warisay axmed iyo arbacada sooma axaawi iyo daara qutni iyo way soo saareen wasaxaxahu waxaa saxiix yeelay xadiidka ibnu xibbaana ibnu xibbaan baa saxiix yeelay wa qaala ibnu lmadini wuxuu yihi cali bni cabdillahi bni lmadini shaykhu lbukhaari weye ibnmadini wuxuu yidhi huwa xadiidkani axsanu wuu ka wanaagsan yahay min xadiii busrata xadiidka busre inoo soo socda kanaa ka fiican buui xadiidkan alq ibnu caliyin waxaa saxiixiyey sidoo kale alimaamu طabaraani ibnu xasmi طaxaawi camr bni caliyin alfallaas ashaykh اlalbani iyo culimo kale ayaa saxiixisay xadiidkaas talq ibnu caliy culimo badanna waa daciifiyeen oo ragga daciifiye waxaa ka mid a ah alimaamu shaafici abu xaatim iyo abu zurca alraasiyaan daara quطni bayhaqi ibnu jawzi iyo keyrkood xadiika marka sixadiisa dacfiisa lasma qaar muxadiisiinta ka mid ah waa daciifiyeen qaarna waa sugan yahay bay leeyihi saas maana cilal dhow way ku haystaanoo talq ibnu caliy bay qaarkood ku cilaynaysa qaar waxay leeyiin inqiaac baa ku jira adiga waxa weye warka murtadiisa waxa weeye xadiidku markii shawaahidiisa iyo turuqdiisa la uruuriyo xadiidku markuu ugu yaryahay xasan buu imaanaya hadduusan saxiixba gaarin ariiq ariiq marka la yidhahdo waxaa laga yaabaa inuusan cillo ka nabadgelin laakiin bimajmuuci turuqihi buu xadiidku ku noqonaya xasan ama saxiix ku noqonaya saas maana sawaabku marka waxa wey waa sidaa ay mareen dabaraani iyo ibni xasmi iyo taxaawi iyo fallaas iyo sheekh albani iyo oo xadiidku inuu sugan yahay ayb marka su-aashu shakigu wuxuu ku jiraa ninku qaabku nebigu wuxuu weydiiyey ma waxay ahayd rajulun yani eh, masastu dakari miyuu yidhi oo isagaa iska hadlay markaa mise ninkan uu ka dhigayo alrajulu yamasu dakarahu bisalaa yani waxa weeyaan shakigaasi haddii cibaaradu tahra tahay iyo hadday dabdambo tahay ba isku mid waay uu keenayo oo macnaa wax weeyaan khilaaf weyna ma jiro alayhi lwuduu markaasaa nebigu wuxu urh sl l sl maya inamaa huwa badcatun minka waa uun macnaha qayb jidhkaaga ka mid ah. xadiidka waxaa daliishaday culimada qabta taabashada xubinka taranku inuusan waysada jabinayn waxaana laga wariya cali bn abi aalib xanafiyada iyo kuufiyiinto dhan saxaabada qaarkood iyo taabiciinta iyo cabdullahi bn mubaarak waxay leeyihiin taabashada xubinka taranku waxba ma jabiyo adigu ama shahwo u taabo ama gacantu ha kaaga dhacdo yani waxha saarnaadeen iyana wax u dhaxaynin wax ku jabinayo ma jiro xadiikanayna cuskaday cali lmadini wuxuu yidhi axsan min xadiii busra cinda cali bn madini waxa weeye xadiidkani wuxuu ka xoog badan yahay xadiidka busra ee inoo soo socda laakiin asawaab cagsu dalika sidaan utagi doono xadii labada xadii marka la yidhaahdo xagga xoogga waxaa xoog badan xadiiu busra aqwa min xadiii talq bni caliy lanna min xayu sanadna waa ka xoog badan yahy shawaahidna waa kaga xoog badan yahy xadiika busra xoog badan mana sidaan utagi doono ayb an busrata binti safwaana busra binti safwaan waxaa laga warinaya radi allahu canha ana rasuula lahi sal lay aslam rasuulku qaala inuu yidhi man massa ruuxii taabta dakarahu xubinkiisa taranka ruuxii taabtaay falyatawada ha weysaysto ahrajahu waxaa wariyey alhamsatu shantii shaafici ibnu qusayme iyo xaakimna way wariyeen wa saxaxahu waxaa saxiixiyey atirmidiyu tirmidi wabnu xibbaana iyo ibnu xibbaan wa qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi huwa xadiidkan busra asaxu shayin xadiidka ugu saxiixsan weye oo fii hada albaabi baabkan ku so baabka xubinka taranka taabashadiisu weysada ma jebisaa baabka axaadiista ku soo arooray oo dhan waxaa ugu xoog badan bui ugu saxiixsan xadiiu busra xadiidka waxaa kaloo saxiixiyey sidoo kale alimaam axmed ibnu xambal annawowi fi lkhulaasa majmuucana wuu ku taxsiiniyey ibnu xajar wuxuu le isnaaduhu qawiyun wa huwa ila asixati aqrab sanadkiisu waa xoog badan yahay inuu saxiix yahay buuna u dhow yahay fatxulbaari buu saa kuleeyay waxaa kaloo saxiixiyey alxaakim fi lmustadrak bayhaqi fi sunan ibnu maciin ibnu khusayma daara quطni sancaani iyo sheikh lalbani xadiisiintaaso dhan baa xadidka saxiixinaya xadiidku marka waa sugan yahay waxaana u markhaati kacaya axaadiis badan oo ka mid yahay xadiid camr bnu shacayb can abihi can jaddihi tirmidii baa filcilal ku soo saaray iyo xaazimi wuxuu leeyahay rasuulku sal lay aslam baa wuxuu yidhi ayumaa rajulin massa farjahu falyatawada nin kastoo xubinkiisa taranka taabtaay ha weysaysto wa ayuma imra'atin haweeney kasta oo massat farjaha faltatawada haweeney kastoo iyadoon xubinkeeda taranka taabato ha weysaysato ah, waxaa soo saaray axmed taxaawi daara bayhaqi iyo xaazimi fi lictibaar waxaana saxiixiyey tirmidi fi lcilal wlxaazimi fi lictibaar marka xadiidku waa xadiid sugan xadiiu busra caliy bn madini iyo ardaygiisii bukhaari baa marka iskhilaafay labada xadiidkee xoog badan labada xadiidkee xoog badan waxaa xoog badan xadiiu busra walaa shaka fi dalik wuxuuna ku xoog badan yahay waa midda koobaadee horta shawaahid ahaan waa kaga xoog badan yahay waa midda labaad eh culimmada saxiixisay ayaa ka badan xadiidu dalqi culimada saxiixisay bal xadiidu busra sixadiisa aad laysuguma khilaafin kaa ibnu caliyi laakiin aad baa loogu kala tegay sooma marka laa shaka inuu qowl bukhaari ayaa aqwa min qowl shaykhihi caliy bn madiina oo labada xadii kana xoog badan man labada xadiis kana xoog badan ayb xadiidku wuxuu faa'iideeyey marka xadiidka waxaa deliishaday culimmada qabta xubinka taranka taabashadiisu inay weysada jebinayso waa jamaaco ka mida saxaabada taabiciinta a'immada madaahibtana waxaa sidaa ku tagay axmed iyo shaafici oo waxay leeyihiin masu dakar yanqud lwudu ah, masu lfarji yanqud lwudu xubinka taabashadiisu weysada waa jebinaysa biduuni tafsiil ama shahwo u taabo ama ha u taabanin cindahum waa naaqid xadiidkan busray marka cuskadeen ayb maxaan haynaa marka laba xadiis sooma hayno xadiidu dalq ibnu caliyina wuxuu yidhi inamaa huwa badcatun minka waa xubin n jidkaaga waa uun qayb jidkaaga ka tirsan xadiidka busrana muxuu yidhi ha laga weysaysto soo ma ayib see laysu waafajinaya saddex ariiq bay culimmadu mareen labada xadiis sidii laysu waafajin laha ariiq waa naskhi oo rag badan baa waxay mareen inuu xadiiu talqi uu yahay mansuuku yahay waxaana maray abaraani ibni xibbaan ibni carabi xaazimi iyo culimada madaahibta rag badan oo ka mid ah. shaafici uu ka mid yahay waxay leeyihiin xadiidka talqi ibnu caliyi wuu horeeyeyo wakhti horuu ahaa maxaa yeelay duruqdiisa qaarkood waxaa ku yimid ali markuu su-aasha nebiga weydiinayo waxay ahayd markii masaajidka nebigu uu dhisayo masaajidkiisa madiina oo markuu madiine soo galaya macna soo ma xadiidkan busrata bintu safwaanna wuu ka dambeeyey bay leeyihi saas daraaddeed kanaa muta'ahira kaasina waa mutaqadimo kanaa naasikha kaana waa mansuukh ariiqa qaar baa maray jawaabka looga jawaabayna waxay tahay labada xadiid inta la jamcin karayo naskhiganna nas cad aan loo haynin naskhi lama aado qolyo way kala rajaxeen labada xadiio xadiiu busra aqwa min xadiii alqin bay yidhaahdeen wabittaali xadiiu busra lagu dhaqmayaa wuu ka xoog badan yahay kaa alqi bnu caliyina waa laga xoog badan yaho waa ka tegaynaa ariiqaana waxaa la yidhahdaa ariiqu tarjiix in la kala xoojiyo labada xadiis asagana jawaabtiisu waxa weeyaan laa yusaaru ila atarjiix ila bacda tacaduri اljamci iman la jamcin kari waayo labada xadiis mooye tarjiix lama aado naski lama aado tarjiix lama aado ariiqa saddexaadi waxa weeye labada xadiis in la jamciyo macno ay isku waafaqi karaan lagu xambaaro mid walba lanna labaduba hadday sugnaadaan waa kalaamkii nebiga sal lay aslam kalaamka nebiguna iyo shaaricuna iskama hor yimaado innaga unbaa u fahnay mooye iskama hor imaanaya mid balba meel baa lagu xambaaraya ariiqada jamciga ee marka haddana culimmadu ku kala tageenoo qaar waxay yidhaahdeen waa madhabka madhabka maalikiyade waxay yidhaahdeen in laga weyse qaato xubinka taranka taabashadiisu waajib ma ahe waa mustaxab sidaasaana labada xadiid ku jamcinayna xadiidka dalq ibnu caliyina muxuu ku tusayaa y biannahu laysa soo ma inuusan weysada jebinayn xadiidka busre ee amarka bixiyeyna ha laga weysaystay yidhina amarku istixbaab buu kutusayaa saarifkuna waa xadiidka dalq ibnu cali bay macnaa waxa weyaan amarkan xadiidka busre ku soo arooray amarka asalkiiso inuu wujuub faa'ideeyo ma wujuubkii baan ka sarfinayo istixbaab baan u sarfinay maxaa daliilka saarifkii muxuu yahay waa xadiidka dalq ibnu cali bay saas daraaddeed maalikiyadu waxay qabaan xubinka taranka taabashadiiso laga weysaysta waa mustaxabe waajib maa ah halkaasay ku jamciyeen ra'yiga ka fiicanee laba lagu jamcin karo wuxuu yahay oo muxaqiqiin fara badan ay marayaan shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo keyrkii ay marayaan wuxuu yahay in la yidhaahdo xadiidka busra oo ha laga weysaysto odhanaya waxaa laga wadaa markaad shahwo u taabato xadiidka dalqi ibnu cali ee odhanaya waa qeyb jidkaaga ka midana waxaa laga wadaa markaad u taabato shahwo la-aan adoon dareen kugu jirin haddaad taabato kaasaana ka xoog badan jamcaasaa ka xoog badan sababta waxa wey xadiidka dalq ibnu cali baaba laga fahmayaaba lafdigiisa markaan dib ugu noqonno muxuu yidhi inamaa huwa badcatun minka waa qayb jidhkaaga ka mida qayb jidhkaaga ka mida shahwo ma loo taabta sida haalibkaa jidhkaaga gacantaada iyo lugtaada iyo wejigaaga iyo muxuu ahay ruuxu shahwo isuma taabto soo saas ma marka maadaama uu jirkaaga xubnihiisii kale uu kala mid dhigay nebigu bimacnaa waxaa laga wadaa xaaladda uu jirkaagii oo kale yahay waysada jabin maayo xaaladda aad ula dhaqmayso jirkaagii inuusan ahaynoo shahwo la aadana ilan jirkaaga waxaan ahayn baa shahwo loo aadaa aad ula dhaqanto sidii xubinkaa ajnebi ah ood shahwo darteed u taabatood u doonatana markaasi waa jebinaya xadiidka busraanoo ku fadhiya markaa ah, soma yani falyatawada man masa dakarahu falyatawada waa fii xaala aad shahwo u taabato badcatun minkana waa markaad ula dhaqmayso gacantaada iyo lugtaadao kale laakiin markaad u aado inuusan aad shahwo u taabato markaa badcatun minka ma ahee xubin ajnabio ruux kale leeyahoo kale mucaamaladiisii baad ula dhaqantay oo shahwaad u taataabatay markaas khulaasadu waa saas haddaad sahwo u taabatana weysadu way kaa jabi hadday gacantu isaga dhacdana weysadu jabi mayso sidaas labada xadii laisku waafajinaya wa bina'an calaa haada ayaa waxaan leenahay hooyadu hooyada ilmaheeda ka dhaqaysa muxuu ahaayey saxarada ama kaadida ama ka nadiifinaysa ama xafaayadda ka bedelaysa hadday ilmaheeda xubinkiisa taabato qacan hawaduwaysadu ka jabi mayso limaada lianna hooyo ilmaheeda yarkaa xubinkiisa shahwo uma taabato ma tahay soma wabitaali waxa wey wayse ku waxaa kaloo sii xoojinaya culimada qaarkood waxay yidhaahdeenoo mareen xadiiska dalqi iyo kan busra labaduba waxay leeyihiin dakarahu dakarahu waa xubinkaaga saas daraaddeed ba culimada qaarkood waxay mareen waxa waysada jabinayahay waa uun xubinkaaga haddaad taabato xubin kaloo dad leeyahay hadduu taabto waysadu ma dakarahu damiirkaasaa laga fahmaya ruuxa loo idaafaynayo sidaas culimada qaarkood baa maray walow badankood ay khilaafsan yihin wacan caaishata radi allahu canha ana rasuula lah sal lay slm rasuulku qaala wuxuu yihi man ruuxii asaabahu uu asiibo qay-un mantag ow amase rucaafun goror aw amase qalasun ama diliq dhaacada macnaha waa wax yaroo afka buuxiyo ama ka yar oo cunaha ka soo baxda dhuunta ayib aw amase madyun ama madi ruuxay asiibto falyansarif ha ka gadoomo salaada falyatawada ha weysaysto uma kadibna liyabni ha dhiso calaa salaatii salaadiisii korkeeda ha ku dhiso meeshay u joogta ha ka sii wato waay liyabni calaa salaatii meeshay u joogta ha ku dul dhiso intii u laabnayd walxaal huwa isagu fii daalika arrinkaa dhexdiisa markuu gadoomayey markuu weysaysanayey fii dalika arrinkaa dhexdiisa laa yatakalamu uusan hadlayni intaa aamusnaada laakiin markuu soo weysaysto wixii u laabnaa meeshii ha kasii wado yuusan ku noqonin ayib ragcadii hadday u laabnayd dib ha kala yimaado hadday ka yar u laabnayd ka badan intu laabnayd hala yimaado ahrajahu waxaa wariyey xadiidka ibnu maajah baa wariyey wadacafahu waxaana daciifiyey axmedu axmed waayruhu iyo axmed keyrkiiba waa daciifiya daara qudniyo bayhaqi baa sidoo kale soo saaray waxaa daciifiyey alimaam nawowi majmuuc khulaas eyrkiiba xadiika waa iibxadiika waa daciif bay leeyihiin shawaahid buuna leeyahay kulligeedna waa wada daciif wax isaga sabar ku dhaabamo lama hayo ya wax xoojin karaba ma jiro xadiidka ciladiisa dacfigu waxa weeyaan waxaa ku jira nin la yidhaahdo ismaaciil ibnu cayaash ismaaciil ibnu cayaash baa jira sanadkiisa oo ka warinaya ibnu jurayj ismaaciil ibnu cayaashna riwaayatuhu can hayri ahli shaam waa daciifa cidda wax ka warinaya hadday ree shaam tahay waa sax xadiidkiisu hadduusan ree shaam ahayn oo cidda wax ka warinaya ay uu ka soo jeedo gobollada kale xijaaz oo kale ciraaq oo kale khuraasaan oo kale meelaha uu ka soo jeedo xadiiskiisu waa daciif aciifun fii hayri ahli sham baa la dhihi aynu soo maranayo nin baa hal beled xaadiistiisa si fiican u qabtay buldaanta kalena axaadiistooda wuu isku qasi sidaas daraaddeed muxadisiintu markay baadhaan oo dabagalaan waxay dhahayaan waddankaas hadduu ka wariyo raggiisa xadiiskiis waa sugan suganya intaa waxaan ka ahayna waxbuu isku qasaaye si fiican umuusan xifdiyina waa daciif ismaaciil bnu cayaash kuwaasuu marka ka mid yahay ninka uu ka warinayana waa ibnu jurayja waa xijaazi waay waa ree xijaazi reeshaa maaha wabittaali xadiidku waa daciif bihadihi alcilla cilladaa darteed buu daciif u yahay xadiidku macnaha ayb waxaa kaloo lagu xoojiyey isagana lagu cileeyey inuu mursal yahay irsaal iyo wasli baa laysugu khilaafay muxadisiin far badanna waxay xoojinayaan inuu mursal yahay mursalkuna waa min anwaaci daciif sama marka laba ciladoodba xadiisku waa qaba dacfun fi iyo irsaal xadiisku daciifba ha ahaado laakiin haddana waa la deliishaday waxaa loo deliishaday mantaggu inuu weysada jebin gororkuna inuu jebin qalaskuna inuu jebinayo qalaska waxaa la yidhahda maa kharaja min alxalqi mil alfami wamaa duunahu waa wixii dhuunta ka soo baxa oo ama afka buuxinaya ama ka yar wixii caloosha kasoo soo baxana waxaa loo yaqaanaa mantag wixii dhuunta ka baxana waxay dhahaan waa qalaf oo waxaanay dhahaan diliq may dhihi jira soomaaliya soo saas maahay kaas wa taqriiban adiga waxa weye waa waxoogaa daaco soo gudubtay oo ilaa afka soo gaadhay ayb marka intaba waa laisku khilaafsan yahy intaba waa laisku khilaafsan yahy masalada mansaga iyo muxuu ahaayey horta intaynan xadiiskan u gelin kii hore waxaynu ka halmaanay xadiidka hore inaynu ku idaafayno marka taabashada xubinka taranku ay weysada jabinayso waa haddii aad taabato iyadoo aan laydiin dhexaynin adiga xubinka haddii mara idiin dhexayso ama shay xaa'ila uu idiin dhexeeyo weysadu ma jabayso xadiis baa ku asaxay shaafici axmed taxaawi ay soo saareen daara quطni xaakim bayhaqi ibni xibaan min xadiii abi hurayra nebigu wuxuu hi idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farji midkiin hadduu gacantiisa gaadhsiiyo farjigiisa laysa duunaha xijaabun iyadoo aysan wax xijaabi ka sokaynin walaa sitrun iyo asturtoona faqad wajaba calayhi lwuduu waysaa ku waajib xaakim ibni cabdilbar iyo keyrkood baa saxiixiyey macnaha waxa weeye faa'iidadaas waa halmaanay xadiiskii hore ayay daba socotay oo taabashadu waa haddii aynan laydin dhexayn haddii shay idin dhexeeyo markaas iyada ku ayb xadiidkani marka daciif weeye laakiin daciifa ahaadee haddana waa culimada qaar baa deliishaday waxaa loo deliishaday mansaga iyo muxuu ahaaye gororku inay weysada jabiyaan waxaana saa ku tegey hawri ibnu mubaarak axmed iyo isxaaq alimaamu maalik iyo shaafici waxay ku tageen inaysan mansaga iyo gororka toona weysadu jabinin inayna weysada jabinin maxaad u deliishateen haddii la yidhina waa licadami daliil bay dhaheen hada wa sawaab yani waxa weeyaan daliil maadaama aan loo haynin xadiiskii ku soo aroorayna uu daciif noqday daliilba mar haddaan loo haynin waxaan daliil loo haynin weysada ma jabiyo ra'yiga maaligii shaafici baa sax ma jabiyo weysada ma jabiyaan kadalika qalaska oo duliqa ah asaguna waa laisku khilaafsan yahay wasawaab asaguna weysada ma jebin badankoodna saasay qabaan isagana waxaa kutusaya inuusan weysada jebinaynin licadami daliil xadiidkiioo daciif noqday iyo daliil kaloo loo hayna shay daliil loo waayena weysada ma jebiyo saasay man amaa madyiga madyiga asaga baan soo marnay sooma madyiga isaga xadiidkii cali baan soo marnay kuntu madaaan darsigeena xalay ku jira ayib masale waa masalada mas'alo kale xadiidku faa'iideynayaayo ruux salaada ku jirayo isagoo salaada ku jira weysadii ka jabtay oo u baahday inuu soo weyse qaato hadduu soo noqdo intuu maqnaano uusan hadlin salaadiima meeshay u joogtay buu ka bisii wadaya mise salaaddii dib buu usoo bilaabaya albinaa walicaada la kala yidhahda albinaa waa markaas ku duldhisaysa intii hore kuu jirta alicaadana waxaa la yidhahdaa iyadii o dhan soo bilowda xadiisku muxuu faa'iideeyey marka albina soo maha laakin waa aciif aciif wadaciif laa yuxtaju bihi fi mili hadihi اlmasaa'il mar hadduu cabdi daciifaya masaaishanoo kale looma xujayso wasawaab waxa weeye in salaada hadduu ruux waysadu ka jabto dib buu usoo bilaabaya saas man oo waxaa kutusaya xadii dl bn caliy uu nebigu sal ly slam idaa fasa axadukum fi salaati midkiin hadduu salaada dhexeeda ku neefsado xagga dambe neefe kaga timaado ee falyansarif walyatawada walyucid isala salaada ha ka baxo ha soo weysaysto salaadana ha soo celiyo abu daawuud iyo tirmid baa soo saaray waana xadiid xasan lishawaahidi ah sidaasna waxaa qaba jamaahiiru ahli saas man ayb binaaga waxaa qaba xanafiyadii maalikiyada iyo qadiimu qowli shaafici baa qaba binaaga ama icaadada iyo salaada in dib loo soo bilaabayo waxaa qaba alimaam shaafici fii qowlihi aljadiid iyo axmed iyo keyrkood baa qaba sidaasana sawaaba maxaa yeele xadiis soo arooray waa aciif axaadiista kalea kutusaysa salaada in la soo celiyo wacan caaishaa radi allahu canha ana rasula lahi sal sl rsulku qaala wuxu uhi man asaabahu qayun waxaa kaloo iyadana xadiid xasana ah cinda tirmidi saasaan umalaynaya cinda tirmidi inuu nebigu sal lay slam qaaa fatawaa intuu nebigu mantagay inuu weysaystay laakiin waxay leeyihiin waa ficil ficilla istixbaab unbuu markuu ugu badan yahay faa'iideeya soo ma saas dareed wuxuu faa'iideyn bay leeyihin ruuxii mantaga inay sunno tahay inuu weysaysto laakiin inay weysadii sii jabtay ficilka nebigu ma faa'iideyn karay leeyihin keliya wuxuu faa'iideynayaa uun istixbaab laakiin wujuubka iyo wuxuu u baahan yahay amar buu ubaahan yahy sooma amar iyo wax kasii xoog badan buu ubaahan yahy mana saas wya ayb an caiشha radi aلlه canha ana rasul lah sal l rasulku qaala wuxuu yihi man ruuxii asaabahu uu asiibo qayun mantag ow amase rucaafun goror goror uu asiibo ow amase qalasun ama diliq ow amase madyun ama madyi ay asiibto falyansarif ha gadoomo salaada ha ka gadoomo falyatawada ha weysaysto uma liyabni ha dhiso calaa salaatii salaadiisa korkeeda ha ku dhiso oo intii u laabnayd ha ku dul meeshii ha ka sii wado waalxaal huwa isagu fii daalika arrinkaa dhexdiisa insiraafka iyo tawadu'a iyo intaasoo dhan fii daalika arrinkaasoo dhan dhexdiisa laa yatakalamu uusan hadlayn isagoon intaaso dhan hadlayn akhraja waxaa wariyey ibnu maaja yaa soo saaray wadacafahu waxaa daciifiyey axmed waayruhu waana daciif xadiiu an jaabir bni samura radia allaahu canhu ana rajula nin ayaa sa'ala weydiiyey annabiya nebiga sal ly wasalam oo wuxuu yidhi atawada'u ma weysaystaa min luxuumi alghanami adhiga hilbihiisa adhiga hilibkiisa haddaan cunoma ka weysaysta qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam in shita haddaad doonto waa hadday kula qumanaato wa qaala wuxuu ihi atawada'u ma weysaystaa min luxuumi alibili geela hilbihiisa qaala wuxuu ihi nacam ha raja waxaa wariyey muslimu muslim wa axmed baa wariyey wa ibnu maaja bayhaqi abu cawaana ibnu qusayma ibnu mundir iyo eyrkood ziyaado kalaa raacsan xadiidka oo wuxuu ninku weydiiyey markuu labadaa su-aalo su-aalood nabiguga nabigu uga jawaabay sal lay slam ayuu wuxuu daba dhigay usallii fii maraabid alhanam ariga xeradiis ma ku tukadaa markaasaa nebigu wuxuu hi nacam ha kutub markaasaa wuxuu hi usallii fii mabaarik libil geelu meeluhu fadhiista ma ku tukadaa markaasaa wuxuu nebigu sal lay aslam laa maya ha ku tukan marka geela hilibkiisi waa laga weysaysan xeradiisana lagu tukan maayo iyo sabadiisa adiga hilibkiisa laga weysaysan maayo xeradiisana waa lagu tukan sidaasuu nabigu u kala qaaday salawatu rabbi waslamu aleyh shawaahid aad u fara badan buu xadiis ku leeyahy xadiidku wuxuu faaideeyey hilibka geela cunitaankiisu inay weysada jabinayso waxaana sidaa ku tegey alimaam axmed ibnu xambal saaxiibkii isxaaq ibnu rahwiya culimada shaaficiyada rag badanoo ka mid a sida maalan ibnulmundir ibnu qusayma waxaa doortay bayhaqi bal alimaam albayhaqi wuxuu ka xikaayoonayaa min asxaabi shaafici mulan shaafici asxaabtii saasay qabaan buui in hilibka geela weysada uu jabinayo shaaficina wuxuu ka wariyey oo uu ka xikaayooday bayhaqi inuu imaamu shaafici yidhi in saxa alxadiiu fii luxuumi alibili qultu bihi xadiidka hilbaha geela inay weysada jabiyaan sheegaya hadduu asaxo imaamu shaafici wuxuu yidhi waan qabaa xadiidka uun hala hubayo inuu asaxay anigu ma hube hadduu asaxo xadiidku madhabkaygu waa saasuu yidhi xadiidkaasaan qabaa imaamulbayhaqi baa wuxuu yidhi qad saxa fiihi xadiiثaan xadiiثu jaabirin wa xadiiثu اlbara laba xadiid baa ku asaxay xadiidka jaabir ibnu samure hadda inoo yaalla iyo xadiiثu اlbara bnu caazib labaduba way ku asaxeen buuri sidaas daraaddeed baa madhabka shaafici waxa weeyaan bay leeyihiin waa in laga weyse qaato hilibka geela ayb sidaas ayaa wuxuu yahay madhabka xooga badanee raajixa qaar ka mida culimmadu waxay ku tageen oo madaahibta hilibka geelu inuusan weysada jebin waa sida muqararku ku ah madhabka shaaficiyada kadalika muxuu ahaay xanafiyada iyo madaahibta kale madaahib kale ay la qabaan laakiin naska marka la fiiriyo wuxuu ku tusayaa hilibka geela inuu weysada jabiyo wa huwa sawaab sidaasaana sawaaba xoog badan qolyahan qaba in uusan hilibka geela cunitaankiisu weysada jabinaynin waxay yidhahdeen xadiidkani waa mansuukh oo maxaa yaa nasakhay baa layidhi waxaa nasakhay bay yidhahen xadiidkii jaabir ee arbacadu soo saareen kaana aakhiru اlamrayni min rasuuli lah sal ly slm tarku lwudu mima masat innaar nebiga arrimihiisa waxaa u dambeeyey waxyaabaha dabku taabtay in laga weysaysto inuu iska daayey yani markii hore waa laga weyse qaadan jiray wax kastoo dabtaabtay hadii la cuno waxaase ugu dambeeyey arrimaha ka weyse qaadaskooda inuu nebigu sal lay wasalam uu iska daayey oo intuu cuno wixii dabku taabtay uu iska tukan jiray taasaa dambaysay xadiidkaasaa nasakhay bay leeyihiino waxay ka dhigeen marka hilibka ariga ka weysaysta marka la leeyahay sababtu waxa weeye dab baa taabtay saasay ka dhigan sooma markaasay xadiidkan ku nasakheen alimaamu nawowi wuxuu yidhi calayh raxmatullah wa dacwa naskhi baailatun buuri sheegashada la sheeganayo xadiidkani inuu kaa nasakhay waa waxaan waxba ka jirin buuri maxaa yeelay lianna hada alakhiira caamun wadaka khaasun buuri waalkhaasu yuqadamu cala alcaam xadiidkan hilibka adhiga inuu weysada jabinayo kutusaya waa khaas xadiidka jaabir ee kaana aakhiru اlamrayni min rasuuli اllahi tarku اlwudu mima masat innaarna waa caam sooma ah, hilibka geela ka wada hilib geel ah. hilibka geela in laga weyse qaadanayo xadiidka kutusayana waa khaas xadiidka wixii dabtaabtay inaan laga weysaysan jirin in laga weysaysan jiray haddana la bedelay kutusayana waa caam caam iyo khaasna tacaarudkama dhexeeyo haaska laga hormarinaya caam waxaa madhabkaa xoojinaya isla xadiidka laftiisuu nebigu ku kala qaaday hilibkii geela iyo hilibka adhiga soo ma hadday ciladu tahay dabbaa taabtay soo hilibka adhigana ka weysaysa lama dhehen ilaan hal meel bay ku sheegan yihin hilibkii adhiga waxaa la yidhaha ka weyse qaadan haddaad doonto ka weyse qaadagana iska da hilibkii geelana waxa la yidhaha ka weysayso sababtu marka iyo ciladu ma aha dabbaa taabtaye cilada waxa weeyaan waa arrin kale xadiidka bara bna caazib baana waxaa ku soo arooray inuu nebigu yihi sal lay wasalam geela waxaa laga abuuray shayaaiin ah, shaydaan bay ka soo jeedaa markuu yidhi ha ku tukanin hilibkeena ka weysaysta meelaha ay fadhiisatay xeradiisana ha ku tukanina wuxuu ku cileeyey shayaan bay ka soo jeedaa ayb markuu yidhi hilibkiisana ha ka weysaysanina xeradiisana ku tukada wuxuu ku cileeya nebigu arigu waa barako marka ciladu ma aha dab baa taabtaye cilo kalaa meesha ku jirta waa cilo keenta hilibka geeliyo hilibka ariga in la kala qaado saas wey macana wabitaali sida sawaabka waxa weeye hilibka geelu weysada wuu jebiya siduu dooni hau yaalo adugu ama waslada u cun ama saambuuse ku cun ama muxuu ahaaye qaab kale u cun hilib geel waa hilib geel bal culimada qaarkood waxayba ka doodayaanba maraqa qaar baa waxay leeyihin xataa maraqa haddaad cabto weysayso leanna waxay leeyihin maraqu waa khulaasatu laxmi bay leeyihin hilibkiiba wixii laga rebayba meeshaan ku urursan yahay bay qabaan laakiin asawaab waxa weeye maraq inuu weyse jabinahay daliil looma hayo farqi baana u dhexeeya maraq iyo iyo hilib sooma xadiidkan laskiisu waa hilib wixii baab hilib loo yaqaan bas unbaa gelaya wixii ka baxsan maya ayb waxaa inoo sii xoojinaya madhabka imaamu shaafic caleyh raxmat ullahi xadiis fara badan baa jira oo kitaab gooniyaaba laga qoray imaamu shaafic caleyh raxmat ullahi uu hubi waayey sixadooda axaadiista noocaasoo kale sixadooda uu hubi waayo imaamu shaafici waxaa looga bartay inuu yidhaahdo xadiidkaas anigu ma huba inuu sax yahay laakiin hadduu asaxo madhabkaygu waa kaa xadiiskana xadiistaasuu ka mid yahay wabittaali imaamu shaafic caleyh raxmat ullah si guudna wuxuu u dardaarmay haddii aniga qowlkayga iyo xadiidka nebigu iskhilaafaan qowlkayga tuura oo xadiidka nebiga qaata si gaarana xadiidkan wuxuu uga dardaarmay hadduu asaxo waa madhabkayga xadiidku sooma asixin saxiixu muslimka ku yaalla a'immadii muxadisiinta shaaficiyaduna xadiidku waa asaxay bay leeyihin wabitaali madhabu shaafici ma inaan laga weysaysanin ba mise waa in laga weysaysto in laga weysaysto in laga weysta madhabshaafici saasa man tan kale waa madhab اlasxaab waana qowl calaa khilaafi daliil qowl aan daliilka waafaqsanayn shaaficiyaduna waxay kaga jawaabi karaan xadiiskan ma jiro kuwa qaba inaysan waysada jebinayn wax quman oy kaga jawaabi karaan ma jiro wadaadadeennuna meelahaasi warwareegeenoo waxay dheheen intay iftira'aad qaarkood sameeyeen baa waxay yidhaahdeen arrintu waxay ku timid mataqaana meel la wada fadhiyo ayaa nin neefi ka timid markay neefi ka timid baa nebigu si loogu ceebqariyo wuxuu yidhi soo wada weysaysta warkaasi waa war wadaad soomaaliyeed yidhi meeluu ka jiro male keliya uun inay ka cararaan hilibka geela ha laga weysaysto inay ka cararaan baa waxaas u samaynaya mushkilo weye aada u weyn haddii inta adilada iyo nusuusta kula yaraato qowl uu shaksi leeyahay kula weynaado ama waxaad soo arki jirtay ee soo akrin jirtay kula weynaado nusuustuna ay kula noqoto wax la ta'wiilin karo oo laga tilaabsan karo waa musiibo weyn waxaa musiibo weyn ah oo labaad inaad u aragto in madhab lagu taqayudaayey inay diin tahay madhab inaan la khilaafin xataa daliilku hadduu garab maro inaan la khilaafin inay diin tahay haddii la khilaafanaad u aragto in la khaldamay waa khada weyn ha jahli waadix waa jahli macnaa waxa weyn wa maxaa yeelay madaahibtani waa faham culimo sooma faham culimo culimadii fahamkaa lahay laftoodiibaa dardaarmo waxay yidhaahdeen madhabkanagaas hadduu naska khilaafo ka taga marka qur-aankii iyo sunnadiina waxay yidhaahdeen cidda keliyeysay inaad raacdaan ay waajibka tahay waa qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa sooma waa adilada un laakiin weligiin haddaad orodaan oo si kasta u baadhaan soo heli maysaan maalik raaca shaafici raaca axmed raaca ma helaysaan maxaa yeele imse qarnibi bay ka sokeyen waxyigu markuu degayay intay ka sokeeyey akhdaada waa bay ka mid tahay manhajiga ah inaad tidhahdo madhab hebel in lagu taqwiidaa waajib waa khata manhaji ah waajibka waxa wey siday a'immadoodu dardaarmeen qur-aanka iyo sunnaduna kutusay daliilka raaca xataa waxaad soo aqoon jirtaa khilaaf saas way macana oo dardaarinka a'immada qaado iyo axaadiista nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib xadiiku marka waa sidaasoo xadiidku macnahaasu kutusaya sidaasuna imaamku u keenay hilibka geelu inuu weysada jibinayo maxaa sababta loo kala qaaday ay tahay hadal aad u qiimo badan baa waxaa leh shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah kitaabkiisa eh, aahaara wuxuu leeyahay waa istibdaad daqiiq wuxuu leeyahay geela sideedaba bini aadamka waa iska faa'iido sheegideeda ayaan u malayna inay muhim tahay wuxuu leeyahay bini aadamka dabeecaddiisa inta badan wuxuu ka yimaadaa jirhkiisa wuxuu quuto waxyaalaha wasakdaa hadduu quuto oo bini aadamku wasakda cuno dabeecaddiisuna wasak bay noqoni waxyaalaha kakan ee qalafsan ee dabeecadda qalafsan hadduu quutona dabeecad qalafsan buu yeeshaa haaliban hadduu quuto waxyaalaha dabacsanna dabeecad dabacsan buu yeeshaa quudka uu cunayo kolba dabeecadda uu leeyahay buu bini aadamkana akhlaaqdeeda iyo dabeecaddeeda yeesha saas daraaddeed baa nebigu wuxuu yidhi neefka geela iyo xoolaha qashinka cuna yaan la qalanine hals yaan la cunin yaan la cuninoo jallaalada wabittaali geela wuxuu leeyahay hilibkiisu dabeecaddu wuxuu leeyahay dadka geela raace caanihii hilibkiisa cuna hilibkiisana cuna caanihiisana cab dabeecad qallafsan bay leeyihi diin darro ah naxariis darro ah qallafsanaan ah dabeecadda iyadaa waxaa keenay buu leeyahay hilibkii geelay cuni jireen la geelaa qallafsan sooma caanahay cabbi jireen bay dabeecaddu ka timi xadiikii saxiix muslim ku yaallay baana nebigu ku sheegay sal lay waslam geeleyda oo arrintooda kaga hadlay ah dad kibir badan oo isla weyn oo dabeecad qallafsan kuwan oo adhilayda abuu ah nebigu sal lay sl ammaanay adhilayda layaso marka wuxuu leeyahay yacni maadaama hilibka geelu uu xambaarsan yahay dabeecadda noocaasa oo midda nebigu xadiiska uu ku sheegay shaydaannimo inay tahay dabeecaddii iyada ahaydna jidhka u soo gudbayso weysaysigan laga weysaysanayo wuxuu jebinayaa buu leeyahay allaftanaantii iyo adaygii ka timid hilibka geela jidka gashay ha laga weyse qaato way qaboojinaysaa bui marka madaradii ka imaan lahayd bay baabi'inaysa waa istimbaad qad yakuunu sawaaban waqad yakuunu khaطa'an laakiin lilfaa'iida un hadda u sheegin saas man shekhuislam ibnu taymiya aleh raxmat ullah min ashayaaiintaasu ka qaadanaya wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala nabiyu nebigu wuxu uhi sal lay slam man hasala ruuxii dhaqamaytan ruux dhintay ruuxu dhintay ruuxii dhaqa falyaqtasil ha qabaysto waman xamalahu ruuxii xambaara oo meydka qaadana falyatawada' ha weysaysto ahrajahu waxaa wariyey axmedu axmed wاnasaiyu anasa'i wاtirmidiyu waxasanahu tirmidi baa xadiidka xasan ka dhigay waqaala axmedu axmed wuxuu yidhi axmed bn xambal laa yasixu ma asaxayo fii hada albaabi baabkan dhexdiisa shay-un xadiidna kuma asaxo baabkee weye meydka dhaqidiisa in laga qabaysto qaadidiisana laga weysaysto baabkaas hal xadiia kuma aslixin buui alimaam axmed xadiidku wuxuu u daciifiyey lianna sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo saalax ama saalix mawla tawama oo daciif ninkaasaa ku jira sida imaam axmed uu u daciifiyey ayaa isaguna wuxuu daciifiyey waxaa daciifiyey caliy ibnu madiini iyo ibnu jawsi iyo keyrkood laakiin sheekh albani caleh raxmat llahi fi irwa irwa laliilka xadiidka ruqdiisii shawahadiisu jamcinaya kadibna wuu aiiinaya xadiiku wuxuu leeyahay sax ariiqiisan keligii hal ariiq marka la fiiriyo waa daciif oo ariiqan saalix mawlatow ama uu ku jira iyo laakiin xadiidka wuxuu leeyahay shawaahid iyo uruq kale haddii la ururiyo xadiidku saxiixu noqonay irwaalhaliilka ugu laabta mujalad koobaad safxada boqol iyo todobaatansaddex xadiidku muxuu inoo faaideeyey marka xadiidku wuxuu faaideynaya oo hadda meeshan loo keenay ruuxii qaada meyd qaada oo xambaara ha weysaysto soo amar ma waa amar sooma waa amar amarna muxuu faa'iideeyaa wujuub halkaa waxaa ka dhalanaya ruuxii meyd qaada inay weysadii ka jabtoy waajibta inuu weysaysto laakiin waxaan leenahay wujuubka waxaa ka sarfiyey oo amarkaa wujuubka ka leexinaya xadiid cabdulaahi bni cumar laga wariyo oo khaiib uu soo saaray iyo daara quطin labaduba sanadkiisuna uu yahay saxiix yahay sida xaafidka uu leeyahay iyo albani labaduba xadiidkaas waxa weeye wuxuu yidhi cabdulahi bni cumar kunaa naqsilu lmayita famina man yaktasil wa mina man laa yaktasil waxaanu ahayn kuwa meydka dhaqa qaarkanna way qabaysan jireen qaarkanna ma qabaysan jirin waa saarif wujuubka ka sarfinayo fii masala aliqtisaal masala alwuduu iyaduna taabac bay u tahay wabitaali sida sawaabka waxa weye axmed isagu wuxuu imaam axmed xadiidku waa mansuuha waxaan nasakhay waxaa nasakhoo bedelay xukumkiisa xadiidka kaleeto ee yani uu nabigu uri sal ly slam laysa calaykum fii qusli mayitikum quslun yani meydkiina haddaad dhaqdaan qabays idinku waajibi maayo qaadiiddiisana weyse idinkaga waajibi mayso xadiidka hadduu asixi lahaa saarif buu noqon laha lakin waa aciif xadiidkaasi waa daciif laakiin hadduu asixi laha buu saariif noqon lahaa waase daciif ayib almuhim xadiidku wuxuu kutusayaa in haddii meydka la qaado laga weysaysto jamaahiiru ahlilcilmina waxay qabaan culimmada badankood inaysan waajib ahayn ay mustaxab inayna weysada jabinaynin qaadidda meydku laakiin hadduu ruuxu meyd xambaaro inuu weysaysto inay sunno tahay haddii uu dhaqana inuu qabaysto inay sunno tahay ee weysadii ma jabayso saasay u badan yihiin culimmada badankood oy qabaan macnaha ayib waa haddii la yidhahdo xadiidku waa asax an cabdillahi bn abi bakrin hada bilahi towfiiq wsali llahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi